الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا wuxuu ku saabsan yahay kiibadii kitaabku adab almufrad weeyaan aadaabta uu ka hadlana laba qeybood weeyaanoo midna waa ataxalli bilakhlaaqi alfaadila dhinaca kalena waxaa weeyaan atakhalli can alakhlaaq alradiila in la qaato akhlaaqda wanaagsan ee fiican iyo in laga fogaado midda xun marka waad arkaysaa mararka qaarna waxbaa laisku boorinayaa waa tarhiib mararka qaarna waa tarhiib waay alghiiba xamti oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo qeexay kuna fasiray oo ku magacaabay tilmaanteeda iyo tacriibteedu dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa inaad ku sheegto wuxuu nacayo waxaa ama ha ku sugnaado ama yuuna ku sugnaanin <clears throat> yaa waxaa la yidhaha kiiba aayadda qur-aanka ana taxriimkeeday ka hadlaysaa iyo weliba fool xumaynteeda wax fool xun oo shaniic ah oo dabcan wax dadku ay ka qurumaystaan oo ay ka cararaan dabeecad ahaan u nacaan baa lagu shabahay oo la yidhi axadkiin ma jecel yahay walaalkiis oo meyda oo bakti ah inuu cuno dabcan waa nac oo nacaya qofka dabeecad ahaan buu naci midanna waxa weeyaan xanta ah waa taasoo kale naca sharcan sharci ahaan u naca haddaa midaas dabeecad ahaan u nacdeen tanna shareecadii u naca oo shareecada ka xoog badan qala xadathana mxamed bn yusf qala xadathana nadr qala xadathana abulcawaam cabdاlcaziz bn rabic albahiliyu qala xadathana abu zubayr mxamedu mxamed bn muslim can jaabir bn cabd illahi radi allahu canhuma qaal kunaa maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam nabiga magaciisa aan ahayn fa ataa calaa qabrayn laba qabri buu nabigu soo maray oo uu dul yimid yucadabu la cadaabayo saaxibahum saaxibaahumaa labadaa qabri dadkii ku jiray ayaa la cadaabayaa nabigaa loo waxyooday oo loo muujiyey sala allahu alayh waali wasalam fa qaala wuxuu yihi inahumaa <clears throat> labadan qabriga ku jirta laa yucadabaani looma cadaabayo fi kabiirin wax weyn ka tegidiisa iyo iska ilaalintiisu wax weyn ma aha culeys kuma jiro bale waa laga tegi karaa fii kabiirin ma aha xaggaas wa balaase way weyn tahay cinda allah ilaahay agtiisa way weyn tahay wa balaa waxaase weyn kabiirun wey cinda allahi subxaanah wa tacaala oo cadaab bay ku mutaysteen marka laga hadlayo dunuubta kabaa'irta ahna sifaadka iyo tilmaamaha lagu sheegay waxaa kamid a in saaxiibkiisa ama qofka la imaado naar iyo cadaab loogu goodiyo marka waa balaa naar bay ku galeen oo waa kabiira min alkabaa'ir ama axadumaa midkood fa kaana yaktaabu nnaasa dadkuu xaman jiray qof dadka dhaliila oo dadka xanta ayuu ahaan jiray wa ama alaakharu midka kalena fa kaana laa yata'adaa kama dhowrsan jirin oo wax dhibaataba uma arki jirin min albawli kacdada laa yata'adaa kuma dhibaatoon jirin oo dhibba uma arki jirin iyo xanuunba min albawli kaadada xaggeeda laa yataadaa riwaayadan waxay fasiraysaa un oo lamid tahay riwaayooyinkii kale ee kusoo aroor lafdi iyo alfaadi kale laa yastatiru iyo laa yastabriu iyo laa yastanzihu iyo laa yataadaa iyo intaba waa isku macno qofka aan kaadada iska dhowrin iska ilaalinin ka fogaanin jirhkiisa iyo maryihiisa ka dhowrin laa yataadaa wax dhibaba aanu arkinba min albawli kaadada oo hadduu kaadinaayo kaadidaasi haddii kusoo firdhay iyo haddii kale damba kama lahaabo qofka noocaas oo kale ee mutasaahil fi lbowl kaadida iyo nijaasista fududaystayna isaguna naarta qabriga lagu cadaabay labadaas qof ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam saa ku tilmaamay fadacaa bijariidati ratba laantimireed qoyan ayuu nabigu yiri ii keena jariida mujaradatun min alawraaq waa laantimireed oo laga dhertiray oo laga guray muxuu ahaa caleentii iyo aqsaantii yaryarkeeda la socotay laga jarayo taasuu yidhi i keena aw bijariidatayni laba kasoo dhiga oo mid walba meel hala kala geliyo hadday hal tahayna fakasarahumaa waa jijabiyey mid walba madaxuu ka gooyay inbuu soo reebtay huma amara bikulli kisratin jab kasta wuxuu amray in la qotomiyo oo lagu tallaalo qabri qubuurta kamida mid kamid ah faqurrisat calaa qabrin qabri baa lagu dultallaalay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi amaa inahu sayuhawanu waa laga fududayn doonaa min cadaabihimaa cadaabkooda maa kaanataa intay yihiin labadan laan radbatayni kuwa qoyan aw amase maa lam buu yihi intii ayna angegin ayaa looga fududayn doonaa cadaabka ayuu nabigu sala allah alay wasalam xadiidku saxiixu ligayrihi wey laakiin duruq badan buu leeyahay oo saxiixay kusugan tahay fi saxiix muslim waa kusugan yahay bukhaariba bukhari muslim labadaba kusugan yahay xadiidka middaa macnaheeduna waxa weeyaan waa kow khasaaista nabiga iyo mucjizaadka nabiga iyo waxyiga loo waxyooday buu ku ogaaday in labada qof la cadaabayo laba shafaacada nabiga uu shafeecana waa shafaaca muwaqada waxay ku xadaysan tahay oo wakti looga dhigay oo ku dhamaanaysaa maa lam yaybasa inta ayna engegin oo wuxuu leeyahy riwaayo kale nabiga alayh salaam muslim ku sugan faaxbabtu bishafaacatii an yarfachu canhuma maadaama lghusnaani radbayn labadan laamood intay qoyan yihiin ayaan jeclaystay shafaacadayda inuu ilaahay cadaabka kaga kor yeelo marka waa shafaaco muddo leh intaa ay labada laanqoyan yihiin weeyaan ma aha laamuhu inay wax wataan oo iyaga ay wax tarayaan ma aha marka masaladaasi ma looma qiyaasan karo ama lama dhigi karo nabiga calayh salaam baa yeeli jiro waa yeelaynaa qabri baa soo dulmartay martay laan qotomin maxaad u yeelaysaa inan maarata ilahay ugu naxariisto marka koobaad arrintaasi nabiga calayh salaam u ogaaday dee adiga maadan ogaanin oo qabriga labada qofa ku jirta wuxuu nabigu yidhi waa la cadaabaya saa darteed buu nabigu shafaacay inuu ilahay kaga fududeeyo ta labaadna waa suu dhanni lisaaxibi alqabr qofkaa qabriga ku jira yaaba dhanni iyo malax xun u malaysayba oo waxaad leedahay in cadaabka laga fududeeyo walacalahu muncam waxaana dhici karta in loo necmeeyey oo janno ku jiro oo cadaabba aynan is arkinba ayaa dhici karta adigoona shaki iyo tuume iyo malax xun baad u malaysay inaad qabriga maarata lagaga fududeeyo cadaabkii waxbaad tiri taasna iyaduna meesha kuma jirto marka masaladaasna waa masale ay saxaabadii iyo selafku midna ayna samaynin oo nabiga calayhi salaam khasaa'istiisa kamid tahay marka wax daliil oo sax oo habaaba looma hayo ijtihaad hadduu imaado oo dadka qaar la imaadaanna dee naski baa ka hor imaanaya nabiga alayh salaam uu yidhi fa axbabtu shafaacatii inuu ilaahay shafaacadayda kaga kor yeelo intay labada laanqoyan yihiin iyo ogaashihii nabigu u ogaada in la cadaabayo middaa wax heli karo ama ogaan kara ma laha qaala imaamu marka labadan xadii xadiidka waxay ka hadlayaan labadaasi dambi ee macsiyaba in naarta lagu galo oo cadaabka qabriga lagu mutaysto inay marka qofka uu iska dhowro afkiisa ilaashado jirkiisana ka ilaaliyo waxyaalaha najaasta ah waxaa ka ratimaaya inay salaadihiisi iyo cibaadadiisi o dhanba mar walba ay khalal ku jiraan oo salaad khalada uu tukado on daahir una noqonin marka arrintaan in alla fudaysanin wey qaala albuhaariyu raximah llah xadathana ibnu numayr maxamed bin cabdillahi qaala xadathanii abi cabdullahi bnu numayr qaala xadathana ismaaciil can qaysin qaala kaana camr bnu lcaas wuxuu ahaa yasiiru kii socda maca nafarin min asxaabihi koox saxaabadiisa koox dadkiis qaraantiisi iyo asxaabtiisa ayuu la socday camr bnu caas radia allahu canhu saxaabi jaliil wey abu cabdillaahi famara calaa baklin wuxuu soo maray baqal baqashu waa waa xayawaan iyo daabad ka dhasha faras iyo dameer labadaas dhexdooda faraskii baa waxaa loo eh, xidhayaa dameerkii markaas waxaa ka dhalanaya waxa la yidhaha baqal baqal baa ka dhalanaysa fa mara calaa baqlin baqal mayitin bakti ah qad intafaka weliba bararay afuufmay intuu baktiyey buu hadawad aragtay neefka markuu bakti noqdo muddo laba maalmood kadib waa isagoo dhan waa afuufmaya inuu dilaaco marka dambena waxaa imaanaysaa uu dixiri iyo qashin galo fa qaala markaasuu wuxuu yihi saxaabigii wallahi baan ku dhaartay ilaa an yaakula inuu cuno axadukum axadkiin haadaa baqashan baktiga ee afuufan xataa yamlaa badnah calooshiisa ilaa uu ka buuxiyo yaa khayrun ooga khayr badan min an yaakula inuu cuno laxma muslimiin qof muslim hilibkiis <clears throat> qof muslim hilibkiis inuu xanto weeyaan cunidiisana waxaa dhaanta isagoo baqashan baktiga ehe dixiriga ee uraysa isagoo cuna tana u dhaanta marka waa dembi kabiir oo afool xun weeyaan aad iyo aad marka in cudurkaasoo lagu aafeysan yahay la ilaaliyo cadi ibnu xaatim wuxuu dhihi jiray alghiibatu marca liaam alghiibatu marca liaam dadka liaamta ee xuxun meesha ay daaqaan weeye kiibadu ayuu dhihi jiray ah, in marka ay aada iskaga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay ah. <clears throat> qaala raximah llahu tacaala meelo dhowr ay kasoo reebaan culimada oo kiibada iyo xantu oo maqaasid wanaagsan iyo loola jeedo qofka in la nusqaamiyo wax laga sheego oo la dhaliilo oo la xaqiro oo looma jeede dana kale oo waxaa kaa gashay mathalan masaalix kale iyo wasaa-il kale aad oga baahatay oo aan la-aanteed in qofkii wax laga sheegay mooyaane aan la gaari karin waxay kasoo reebaan masaa-ishaas waxaa kamid ah atadallum ila alqaadi aw suldaan haddii qaadigii aada wax usoo gudbiso sheegasho maxkamad baad usoo gudbisatay nin baad ka sheeganaysaa dhib ma laha inaad de wixii uu kuu sameeyey waad sheegaysaa uu idhacay dhacona de waa qasbi iyo waana shay qofka uu markaasi nacayo wey xan ma noqonaysa taa ayadaa ama wuu icaayay baa tiri ama waxba ugu dhuftay tadalumkaasi ilahina wuxu laa yuxib llahu ljahra bisu min alqawli ilaa man dulim qofkii dee la dulmiya oo laga gardaran yahay oo dulmi tadalum sheeganaya wixii lagu sameeyey waa calaacali karaayo waa sheegan karaa nabi waa ka ila layulwaajid layulwaajidi yuxilu cirdah wa cuquubatah qofka isagoo wax heli kara xoolihii iyo xuquuqdii lagu lahaa meermeeriye oo qofkii siin waaya waxaa xalaal noqonaysa in cirdigiisa iyo sharaftiisa wax laga sheego bale in la ciqaabo oo la xabiso ayaa banaan masalada koowaad waa tadallumka talabaadna labaadna alistiftaa haddii masale cilmi aada weydiinayso qof culumo ah oo masalada iyada aana qof waxayna dhex mareen aad oga sheeganayso maxay tahay maxaan sameeyaa iyo maa ma i banaan tahay iyo waxaa ugu sameeya waxa haddaan ku sameeyo taa waxba dhima lahaa xadiidkii hinda waad garanaysaa bintu cutba radia allahu canha zawjatu abu sufyaan umu mucaawiya waa tii ka sheegatay ninkeeday lahayd ina abaa sufyaan rajulun shaxiix waa qof bakhayl ahoo waxba aan bixinayninoo aan waxba isiinin waa igu celiliyaa nafaqada iyo masruufka eh aniga iyo caruurta iyo caruurtiisa haddaan wax ka qaadano may banaan tahay marka bakhaylni bay ku tilmaantay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ma inkirin ma inkirin hadalkiisa hadalkeeda ay tiri in sufyaan rajulun shaxiix nabiga alayh salaam fatwo iyo masalo ahaan buu marka uga qaatay ogana jawaabay <clears throat> isticaana calaa takyiiri munkarka kamid ahoo haddii munkar in la zuuliyo aad qof u kaalmaysan rabto ama waalidkii munkarka qofka sameynayay ama madaxdii waxaas mas-uulka ka aheyd ama dad aad isleedaha munkarka zuulin karaan inaad munkar meel lagu haya aad ka hadasho tira war dadka munkar bay ku hayaan meeshaasi meeshaasi ka zuuli oo ka bedela iyadoona xanta noocaas oo kale ah alamr bimacruf nahy an munkar bay soo gelaysaa dhima lahaa taxdiir min ashar wa nasixati qof shartiisa laga di laga digaayo oo ummadda looga digaayo muslimiinta looga naseexinayo iyaduna waaba dhibaato ah ma laha waa kii nabiga alayh salaam dhihi jiray ama abu jahan farajulun farajulun daraab linisa ama laa yadacu lcasa can caatiqihi wa usaamo ee ninka la yihaahdo mucaawiyana waa rajul oo faqiir ah rajul faqiir oo sacluuga laa maala lahu ka dhihi jiray riwaayana tarib waa nin carada iyo isagaan loo dhexayn waxba aan lahayn marka faqri buu ku tilmaamay kana nin dabeecad xuna dadka waxyeela haweenka ayuu ku tilmaamay usaamo guursa waa kii ku dhihi jiray faadima binti qays gabadhi la dhihi jiray nabiga sala allah alay wasalam marka qofka mujaahirka ee xumaanta la jahray ee aan waxba asagaba qarsanina wax u qarsoonba jirin ee bidcadiisi iyo munkarkiisa banaanka soo dhiga asaguna wax waa laga sheegi karaa oo iidanu lahu bisa akhulcashiira waa kii nabiga lahaa qof mujaahir u ahaa buu ku tilmaamay shukani raximahullah meelahaasi maxaan ka ahayn in qofka la xanto ma banaana wixii markaasi ujeedo laga leeyahay diinia ama sharciga ama qof xaq uu leeyahay uu rabo inuu ku gaadho shardina waxa weeyaan markaa inay niyadiisa ay niyad fiican tahay oo cadaawad iyo care iyo qofkaa naceeb uqaba aynan la soconine ay ka tahay un mujarad xaq uu raadinayo keli ah waa inay ka tahay laakiin hadduu yidhahdo arrimahan aan ujeedaa niyad xuman ay la socoto niyad xuman ay la socoto ilahay niyadda waa ogyahay subxaana watacala qofkaa wuxuu ula jeedo baabulqiibatu lilmayiti qof mayid oo dhintay oo la xanto wax laga sheego waa kasii daranta in qof nool oo isdifaaci kara oo isagaba laga yaabo inuu wax qofka kale wax ka iska reebo waxaa kasii doona qof isdifaaci karin oo dhintay wax laga sheego maxaa yeelay dadkii noolaana dhiba oo ehelkiisaana waa ku dhibaatoonayaan isagana de waad xamwaa laxanta waxbaa laga sheegay ma banaana marka nabigu waa ki dhihi jiray dadka laa tasubu lamwaat fa inahum qad afdu ilaa maa qadamu waxay hormarsadeen ayay gaadheene waxba ha ka sheegin oo caayira dadka iyaga ah xadathana cmr bn khalid qal xadathana mxamed bn slmta an abi cabdالرaحim an zayd bn abi unays an abi zubayr an cabdiرaحman bn haad adawsiy an abi hurayrata qala wuxuu yihi isaguna wadawsi radi allahu canhu ja macis bn malik macis bn malik alaslamiyu radi allahu canhu saxaabigaasaa yimid isagoo sheeganaya inuu xumaan sameeyey oo dhowr afar dhowr afar jeer buu nabiga ku marhatay ka hortiisa oo le nabi alla xumaama ku dhaco zelan ku dhacay buu leeyahay farajamahu nabiyu sala allahu alay wasalam baa rajmiyo amray in dhagax lagu dilo cinda raabica markii afaraad markuu qirtay oo afar jeer isku qiray inuu xumaanta sameeyey ayuu nabigu wuxuu yihi zani muxsina weeyaane dhagaxa lagu dilo famara bihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigaa wuxuu amray ninkii eh, mara bihi waxaa soo maray biqabrihi maalin dambe qabrigiisi waxaa soo maray rasuulullahi mara bihi ay biqabrihi arasuul alayhi salaam ayaa soo maray wa macahu nafaru min asxaabihi koox saxaabada ahna la socota faqaala rajulaani minhum dadkii nabiga la socday nin laba nin oo kamid ah hadlo waxay dhaheen ina hada alxaaina midkan haaliga ee halaagsamay xaain idinka haba ini qoran xaainna way jirtaa iyaduna alxaain min alxayn wahuwa alhalaag ah, halaaga ayaa iyaduna xaain xayn la yidhahdaa alkhaaina khaainna way noqon kartaay oo lafdigaa socda kale ina hada alxaaina midkan halaagsamay ee xumaan iyo dembi uu sameeyey la halaagsamay ata nabiya nabiga calayhi salaam buu u yimid miraarar dhowr jeer kullu dalika mar kastaba yaruduhu nabiga celinayay calayhi salaatu wasalaam oo markuu xumaan isku sheego nabiga waa ka jeesanayay haddana xaggu soo istaagay ku usoo celinayay xataa qutila ilaa laga dilay buu asaga afkiisa ka aamusi waayey kamaa yuqtalu lkalb ay sida loo dilay yaa dhagax lagu dilay sidanay ku xanteen fasakata canhum nabiyu nabigu waa ka aamusay markii hore sala allahu aleyh wasalam xataa mara wuxuu soo maray bijiifati ximaar dameer baktia buu soo maray shaa'ilatin taagay rijluhu lugtiisa dameer bakti oo lugta dhisaaya oo intuu bararay marku dee uu bararo oo baktigii uu maalin joogo lugtii marka khiyaarlaan ba iska istaagaysaa fa qaala wuxuu nabigu ku yihi kulaa cuna labadiini min haadaa dameerkan baktigaa cuna qalaa waxay yidhaahdeen labadoodiiba min jiifati ximaari yaa rasuul allah ma bakti dameer bakti aan cuni karnaa rasuul allow qaala nabigu wuxuu yihi faladii niltumaa wixii aad gaadheen min cibdi akhiikuma walaalkiin sharaftiisii aad wax ka sheegteen ood ey ku tilmaanteen aanifan mar dhow yaa agharu ka badan oo ka xumaan badan waladii nafsu muxamadin nabi maxamed yaa ka xumaan badan bu kale agharu yani qubxan wanatnan urka iyo qarbuunkaba taasa ka daran waladii nafsu muxamadin biyadi baan ku dhaartay fainahu asagu fii nahrin webi buu ku jiraa min nahri ljana jannada webiyaasheeda kamida yatahamasu uu tintimbanaya webiga jannada uba ku jira ninkaa wax ka sheegaysaan maxaa yeelay kafaaradii xaddii laga oofiyey kafaaray u noqotay dembigiisi baa lagu dhaafay tooba nasuuxaa buu la yimid sida gabadhii kale iyaduba intay xumaanta isku sheegtay nabigu uu yidhi waxay la tooba toobad keentay toobad hadday reer madiina ay toobad keenaan u ka aqbali lahaa riwaayo kale saaxibulmaks qofka maarata xoolaha dadka booba ee xoogga iyo awoodda dowladnimo u sheegta dembi dembi bayn buu galay toobad hadduu toobadka laga aqbali lahaa iyo toobad keentay shaahid waxaa weeyaan qiimada qofka mayidka dhintay iyo foolxumada uu leeyahay axaadiis saxiixa oo thaabita ona kusoo aroortay masaladaas xadiidkaasna daciif weeyaan sanadkiisa ninka la yiraha ibnu hadhaad dawsi laa yucrafu ila bi hada alxadiid xadiidkiisa ayay wax ka sheegeen jahaala iyo waxsaas oo kalea baabu man masa ra'sa sabiyin wuxuu ku saabsan yahay man massa qofkii taabta ra'sa sabiyin ilma madaxa u taabta maca abihi aabihii la socda baraka calayhi korkiisana barakeeya oo ilahay baraka oga barya ilmo yar oo aabihii la socdo madaxa qofkii utaabtoo deena ilaahu barakee yidhaahda waa hadal wanaagsan ilmuhuna naxariis iyo unsi iyo weheshi fiican buu dareemaya iyo wax qalbigiisa ku harayso oo qofkaasi xub iyo wanaaga u qaba qala xadathana isxaaqu qala akhbarana xandla bn cmr الzuraqiy اlmadaniyu qala xadathani abu xasrata qala akhbarani cubada bn alwalid ibn cubaadata bn samiti radi allahu anhu qal kharajtu maca abi wa ana gulaamu shaab aabahaasna waa cubaad bin alwalid bin cubaada wey anoo dhalinyaraan aabahay raacay falaqiinaa shaykhan oday baan la kulanay calayhi burdatun qaba burdo waa macawis khuduud iyo midalbalahoo yaman lagu samayn jiray wa macaafiriyun iyo macaafiri macaafiriyun iyadana waa go oo makaan ismulmakaan waa loo bixiyey ma ahee dad baa loo bixiyey labada waxyaataba macaafiriyun iyo maradaasi jacfaanka ehe go ah mara jirixsan oo burdo iyo mid yar ange yar adag oo kolka kore uu ku huwaday oo go ah macaafirigu waa waa izaar waa waa ridaa burdaduna waa izaar burdada waa izaar waa hosgunti macaafiriguna waxa weeyaan go- weeyaan burdatun izaarki wey wamacaafiriguna ridaahu wacalaa calaa ghulaamihi ninkaa asaga ah addoonkiisiba la socdo korkiisa waxaa ahaaday wacalaa gulaamihi ghulaamihi burdatun wamacaafiriyun asaguna naam miyaan booday xagan u booday wa ana ghulaamu shaabun falaqiinaa shaykhan caleyhi burdatun wamacaafiriyun soo sax maa wa calaa ghulaamihi burdatun macaafiriyo bayna qawseyn mu intaa geliyey qultu ay cammi ha soo sax maa inta marka waa bayna qawseyn idinka waa taqdiimi taakhiir miya wa ka calayhi burdatun wa macaafiriyun wa calaa ghulaamihi burdatun buu qabaa asaguna addoonkiina ah iyo wa macaafiriyun qolto wiilkii baa wuxuu leeyahay la socday aabihii waxaanidhi ee cammi adeerow adeerkaas marka waa ninkan su-aasha weydiinayaa nacam wuu magaciisana gadaal buu ka imaan doonaa saxaabi weeyaane ay cam adeerow maa yamnacuka maxaa kaa reebaya an tuqatiya ghulaamaka inaad addoonkaada huwiso hadihi namira ama an tucdiya inaad siiso ulaamaka an tucdiya inaad siiso ghulaamaka hadihi namira maradan ayada ee namirada maad siisid waa gu-i korka lagu qabay macaafirigii wey wa taakhud alburda macawistan burdada maradan jilicsan ee burdada ah oo wax macawishaan loo xidhan jiray lakin iska fidsan aminka mayamantu way idhaan way xidhaan go iska fidsan oo macawishaan loo xidha wey wa lburda maad ka qaadatid isaguna burdada fatakuna calayka korkaada ha ahaatadeenna burdataani laba burdo wa caleyhi asaguna namera goyaashaas ku darsado angegnaa ee mucaafiriga qalafsanaa markuu saa yiri wiilkii fa aqbala calaa abi odaygii saxaabiga ahaa radia allahu canhu wuxuu kusoo jeedsaday aabbahay faqaala wuxuu yihi ibnuka haada ma wiilkaadiiba midkan saa ila hadlay haa qaala nacam haa buu yihi qaala famasaxa calaa ra'si madaxa ayuu ii masaxay saa igu taabtay wiil yar baa tahay waxbana ma ogid marka qaala baaraka allahu fiika allah ku barakeeye buu yihi adigu ma yar baa tahay oo xaalka ma ogid waan ku waramiye ashhadu waxaan qira la samictu rasuula allah inaan nabiga maqlay sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu le adcimuuhum addoomihiina quudiya mima taakuluuna waxaad cunaysaa wax kamida waksuuhum aradbixiya mima taksuna taktasuuna wax aad xidhanaysaane dharka ah wax kamid a saasaan u yeelay inaan isku leefaaqo dharkii aan kala bedelano oo midkan midkuu qabo iyo midkan nin walbaba shay uu midkaa kala qofka kala qabo uu asaguna haysto yabna akhii walaalkay wiilkiisii ow dhahaabu mataaci dunyaa adduunyada mataacdeeda iyo alaabadeeda iyo birbirkeeda iyo macaankeeda oo iga taga yaa axabu ilaya aan ka jeclaa min an yaakuda inuu qaato wiilkani addoonkani min mataaci ilaakhira aakhira mataacdeeda inuu qaato oo intaan markaa aan xuquuq u lahaa aan gefo aniga wax walbaba aan qaato isagana aan xaqiro oo wax la-aan ka dhigo hadhow deen aakhira mataacdeeda u iga qaato oo qof aan dulmiya aan noqdo adduunyada mataacdeeda anoo iska siiya i dhaanta qultu waxaan idhi buu leeyahay wiilkii ay awataa aabihii buu weydinaya weliid ibnu cubaada man hada arajulu ninkan waa kuma qaala abi wuxuu yihi abulyasaar waa abulyasar ninkan kacb ibna camar saxaabigii jaliilka kacb ibna camaraha weeyaan ninkan asaga saa kula hadlay ogow xadiidku saxiix weeyaan muslimna waa kusugan yahay fi saxiixihi waxaana laga fahmaya xadiidkan mucaamalo wanaagsan in lagula noolaado dadka khadamka ah dad baa inoo shaqeeya haddaba oo khadam la yihahda yaynan ahaaninba mafhuumka sharciga marka laga hadlaayo addooma inaga aan leenaha on ku tasarufno laakiin khaadim weeyaan kuu shaqeeya baahi iyo dan ay keentay duruuf ay keentay in markaa macaamilo wanaagsan loo muujiyo ayaa loo baahan yahay oon lagu amartaagleynin oon wax lagu adkaynin oo dhibaato loo geysan oon la xaqirin waxaa kaloo laga fahmaya ilmaha yar madaxa loo masixi karo oo waxba dhibaato ayna lahayn madaxoosaa loogu taabto dhib ma laha eh, in eh, muxuu aha la duceeyo iyadana waa laga qaadan karaa qofka markuu farxo oo kale ama hadal uu wanaagsan uu ku hadlay iyo duca inuu raaciyo baarak allah iyo waa fiican tahay dadka saalixiinta in la booqdo oo la ziyaarto oo deena wixii wanaag iyo khayr iyo mucaamilo fiican ah laga qaato ayadoona falaax iyo najaax iyo limaan baa laga helaa adduunka iyo aakharo in aakharo la doorto ithaar xayaat alaakhira calaa mataaci dunya alfaaniya ayadana waa laga fahmaya baabun daalatu ahli lislaam ahluislaamku isku halaynta ay bacdihim barkood calaa bacdin isku haleeyaan isku hadlayn baad walaalkaa wixiisa u isticmaali adigana sidoo kale isku halayn waxaad u isticmaali daala yani tadaawul weeyaan iyo isdhaafsi wanaagii iyo wixii markaasi qofkan uu haystay uu qofka kale ka qaadan kana uu ka qaadano wii wanaag w dheef iyo la haystay ayaa la isdhaafsanaya taas waxaa la dhaha daala duulana waa kay ahayd waa la dhihi kara kaylaa yakuna duulatan yani wa laisku wareejinayo kale marka hadda waxa weeyaan waa isku halayn darteed oo dalaalka wixiisa iska qaadatood ku takrifarsho asagana waxaada markuu soo gaaro iskaga takrifulo qof walba qofka kale uu ku farxo uu yirahdo si wanaagsan baad yeeshay Ah, xoolihiisi baa timid markaas adoo baahan baa iska maashay caani ka maashay beertiisi baa timid markaas xaquuqii iyo sabuulka ka dubatay warkaasaa wuxuu kuleeyahay sa haddaada yeelin kumaba tirsadeen si fiican baad yeeshay waad fiican tahay ayuu kuleeyahay adigona sidoo kale xadathana cabdatu qaal xadathana baqiyatu qaal xadathana maxamed bnu ziyaadin qaal adragtu salafa salafkii baan soo gaaray salafka nabigii saxaabadiisi iyo salaf lumma wa in quruun mufadalna waa la dhahaaye wa inahum layakunuun ayaga oo ah waan soo gaaray fi lmanzili lwaaxidi hal boos bay wada degan yihiin hal boosa ah. biahaanihim reerahoodii wayna la degan yihiin booskaasi manzilka hadda maanta boos baa loo wadaa booskaa marka reera dhowraha wada degan oo daris bay leeyihiin oo halkaa daris baa wada degan fa rubamaa nazala waxaa dhacda rubamaa nazala inuu martiyo calaa bacdihim dadkaa wada degan qaarkood addayfu marti baa soo degaayo oo nin baa soo martin labadi reer ay saddexda reer afarta reer saas halka uwada degana booska nin baa mid kamida ah soo martinaya marti wa qidru axadihim kaa la martiyey mooyaane mid kale dherigiisuna cala naar dabka uu saaran yahay wa qidru axadihim midkood dherigiisuna cala naar dabka uu saaran yahay kan kale lasoo martiyeyna waxba dab oma saaro wax jaahisa u diyaarsan ma laha fa yaakuduhaa kii lasoo martiyey wuxuu soo qaadan haa qidrigii iyo dherigii fa yauduhaa yaakuduhaa waxaa soo qaadanaya saaxibu dayfi fayaakuduha yaakudu waxaa qaadanaya haa qidrigii saaxibu dayfi ninkii martida iska saaxiibka ahaa ayaa dherigii sooba qaada lidayfihi martidiisu usoo qaadanaya dherigii jaahiska cuntada lagu keliya dabka saara ayuu soo qaadaya markaasuu martidiisi hordhigi fa lqidra dherigii waxaa weyn saaxiib waa ninkii lahaa kii lahaa waxaa arkaya dhardhaarihii oon aan dheriba saareenba weelkii halka iskaba yaa aan waxbaba oolinba fa yaqulu hadde wuxuu leeyahay man akhada alqidra yaa qaatay waa min baabi suaal aal iyo inuu ogaaduu rabaa min baabi talimacrifa inuu garto bal meeshuu ku dambeeyey dharigii fa saaxibu dayf kii martida u saaxiibkabaa wuxuu leeyahay naxnu akhadnaaha halkaas gurigiis kudhexdhihi annagaa qaadnay lidayfina martida anadi baan kusooranay martidii baan kusooranay oo annagaa qaadanay fa yaqulu saaxibu lqidri kii dheriga lahaan wuxuu leeyahay baaraka allahu lakum fiiha allah idii barakeeyo xeeradaa iyo dherigaas iyo cuntadaas aw kalimatan mu ku hadlay naxwiha waaba ku farxay duco ugu dari duco ugu daraya qaala baqiya wuxuu yihi waabaa laga sheegay ibn walid wa qaala muxamed wlkhubzu idaa khabazuu wlkhubzu kibistuna iyo muufaha iyo idaa khabazuu markay rootiga ay kariyaanna mithlu dalika sidaas ay aheedoo nin kibistiisi hagaajistay oo karsaday yaa mid kale iska qaadano martidiisa siisan walaysa baynahum dadka noocaas ee salafka ooma dhexaynin ilaa judurulqasabi ah, ilaa judurulqasabi qasabka jidaarkiisa unbaa udhexeeyay fahuwa sadaqatun weeye walaa yaxilu lahu ooma banaana qofka martida ah an yahwiya inuu ku nagaado cinda u qofkuu martiyey xataa yuxrijahu ilaa uu ka dambaajiyo oo xaraj iyo culeys iyo dhibaato uga geysiyo alxaraj adiiq wey cabiili uu geliyo riwaayo kale ataxataa yuwathimahu riwaayo muslim ilaa uu ka dambaajiyo dambaabkaasna waxaa kamid a de inuu xantaa dhici karto oo yara kan maxaan ag dhigay inuu yiraahdo waa dhici karta ama uu marka cuntadiiba udiido habeenkaas ka qado gaajo uu meesha ku barya oo diinki deena lagu eh, gaajoodo ayaa dhici karta ama mala xun uu ku maleeyo ya waansho waaba tuug lasoo dirayba arrimahaas oo dhan marka ha hau sabab hau noqonino haku xumbaarin haku xumbaarin ee eh, markaa ka danayso ka danayso adna wax garo baabun idaa asbaxa bifinaa'ihi qofka hadduu waaberiisto idaa asbaxa dayfu martidii baa waaga u beriyey bifinaa'ihi qofka ardaagiisii ayuu waaga ugu beriyey isagoon waxba la siinin qofkii martida ahaa ardaaga iyo gurigii hortidiisa iyo gosada waxaa tiraahdaba kuu jiifay oo qofkii waxba una marti qaadin arrinta ayada ah waa dembi weeyaanoo kaa martidaana haddii habeenkaas dadka ay ka seexdaan waa u banaan tahay xagga jikada uu saa u yar dhexgalo wax ka raraadsado xadathana abu nucaym qaala xadathana sufyaan can mansuur can ishacbiy can miqdaam bn abi karimat ashaamiy qaala qaala nabiyu sala la alay slam nabigaa wuxuu yihi laylat dayfi martida habeenkiisaasi xaqun waajib weeye xaqun waajibun waa xaq waajiba calaa kuli muslimin bay waajib ku tahay habeenka u horeeya in la marti geliyo martida faman asbaxa bifinaa'ihi qofkii marti ahoo uu waagu ugu beriyo bifinaa'ihi qofka ardaagiisa fa huwa arrintaasi daynun waa dayn caleyh korkiisuu dayn ku yahay martidaa xalay waaga u baryay ardaagaadana jiiftay martinimamartiqaadkooda dayn bay kugu tahay inshaa hadduu doono waa ka dalbi karaa oo <clears throat> fa inshaa hadduu doono waa kuu caddeeyey iqtidaahu waa ka magdhaban karaayo xalayto cashadaydii iyo martiqaadka martiqaadkaan kugu lahaa dayn bay kugu tahay ii magdhow waa dhihi karaa wa in shaaa taraka hadduu raabona waa uga tegi karaa waa iskaga tegi karaa ee xaq ilaahay uu siiyey oo qofka korka laga saaray oo waajiba weeyaan diyaafada marka inay waajib tahay buu xadiidkan ku cad yahay inuu waajib yahay ayuu ku cad yahay cilmigu qaar kamid ah sidaa qaba jamhuurtooda waxay qabaan waajib mee waa sunna ayay qabaan qaar way kala qaadi oo meelaha baadiyaha cidlaha iyo alqura iyo magaalooyinka maalikyada kamida magaalooyinka waaweyn ee laga helayo meelo la saaxdiyo meelo laga cunteeyo waxba waajib kugumaha laakiin meel tuulo baadiyeah oo iska bahgooyo cidlo ah qof marti oo kugu soo dhacay oo hadduu kaasi tagana libaax iyo bahal u cuni kara miyo baahi o meel ugu dhiman karo inaad tidaahdo waxba kuma heli kara ma ahe waa inaad habeenkaasi martigeliso oo bahalka kasoo kasoo xarayso baabu wuxuu ku saabsan idaa asbaxa dayfu haddii martidii uu waaberiisto maxruuman isagoo la hoojiyey oo waxbaa loo qabanin oo laga saaxday xadathana cabdullahi bnu saalixin qaala xadathani layth can yaziid bin abi xabiib can abi lkhayr can cuqba bni caamir qaal qultu yaa rasuul allah inaka adigu tabcahunaa waadna dirtaa jihaad baad noo dirtaa ama dacwo iyo diin faafin baad noo dirtaa fananzilu waxaan degaynaa oo martinaynaa biqowmin dad baan martinaynaa falaa yaqaruuna nama martigeliyaan dad kale fiicanya dadku dad la yaqaanaa jiro oo waxba laga helaynin oo dadku way isbarteen way isgaranayaan waree hebel laga leexiya admaqli falaa yaqruna nama martigeliyaan famaa taraa fi dalik arrinkaa maxay kula ti dadkii intaan u imaanay oon u baahanay naga saaxday faqaala lanaa wuxuu nagu yihi nabigu in nazaltum haddaad degtaan biqowmin dad fa umira lakum nini amro bima yanbagii lidayf waxa qofka martida ah u haboon ee munaasabka u ah ee wax gaajada ka saari kartaa lagu siiyey wixii la heli kare ee aada mudneed baa lagu siiyey faaqbaluu aqbala hade aqbala fain lam yafcaluu hadayna samaynin oo iyaga wax heli karaa aan waxbayna siinin fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martida xaqiisa aladii yanbagii lahum u haboon ka qaata yani bilquwa walqahr waad ka qaadi kartaa ama hoos uga qaado ama si caada ama si qarsoon wixii haddii uu kusii waayo garan waayo ka qaado xadiidku saxiix weeyaan marka markaad cunto ood baahi iyo xaajo darteed la cunto hadhow ma magdhabamas magdhabs may ma magdhabaysa xaq waajiba weeyaan ood laheed ood mudneed oo ilaahay uu marka kuu qariray oo ku ogolaaday baabu khidmatu rajuli ninkii oo khidmeeyo oo u khaadimo addayfa martidiisi binafsii naftiisa martidii oo loo khidmeeyo oo cuntadii iyo cabitaankii iyo wixii loo sameeyo oo loo loo dhaqdhaqaaqo xadathana <clears throat> yaxya bin bukayr qala xadathana yacquub bin cabdiraxman an abi xaazim qaal samictu sahl bnu sacdin radia allahu canhu waan maqlay ana abayaquul isagoo le ana abaa usayd saacidiya dacaa anabiya nabigu u yeeray calayh salaam fi cursi arooskiisa aba usayd baa aroos ahaa nabigu marka arooska oogu yeeray sala allahu aleyh waalih wasalam oo arooska dhacaya magaalada madiina nabiga markuu noolaa qaarna nabigu waa ogaa waa loogu yeeri jiray qaarna ma ogaan jirin mar dambe umu ka horreeri jiray hebel aroos buu galay iyo nin uu calaamo ku arko o yihah warma aroos baad gashay iyo nin uu weydiiye oo yihahdo war ma yeelatay waa tii caruur aan ah, hayse sida jaabir ibn cabdillaahi oo kale iyo cabdiraxmaan bin coof oo kale marka laazim ma aha <clears throat> inuu qofku marka aroos walbaba wax ka ogaado dacaa annabiya sal slam fi cursihi wa kaanat imraatuhu khaadimahum islaamtiisii lasoo gelbiyay aroosadaheed yaa waxay ahayd khaadimahum tii u ukhidmeynaysa yoomadi maalintaas wahiya alcaruusu waana aroosadii ayadii aroosadaheed baa khidmeynaysay caruus marka ayaa la yihahdaa khidmadii ba qabanaysi ma gabadha guriga aroosada ahay guriga la geeyey dadkii u imaaday way ukhidmayn kartaa waxba dhibaataa male bishuruud inay xijaaban tahay asturan tahay fidna aysan jirin ikhtilaad istaabasho midna ay jirin dadkaa fadhiya ee khiyaartaa hadday sharaabka ushubto cuntada siiso waxba dhibaataa male wax dhib ay leedahay ma jirto fa qaalad waxay tiri aw qaala wuxuu yihi atadruuna maa anqactu lirasuuli illah waxaa nabiga u diyaariyey oo si gaara ah u siiyey waa tuxfa dadka cuntadii markii la siiyey si gaara ah nabiga alayh salaam iyo sharaab gaara ayay nabiga siisay anqactu lahu waxaa nabiga u diyaariyey tamaraati min alleyl habeenkiibaan xabado timira ayaan usii usii qooyey oo biyo intii kusii riday ayay sharaab iyagoo ahoo juus oo macaan ayay siin rabtaa anqactu lahu tamaraati min alleyl fi tawr tawrkuna waa weel weel baan ugu sii riday oo ugu qooyey ila wax maaragtay sharaabka iyo waxyaalahan hadda macaanka ahee sharaabka laga sameeyo wax lagu shiida ma jirin oo qalabkan wax lagu shiida ma jirin marka weelkii baa biyihii lagu shubi markaasaa korka laga sii turi timirtii oo kale habeenkii oo dhan la ooleysaa ayagoon xaddul iskaar gaaran oo macaansi ah biyihii macaanaday ayaa nabiga calayh salaam intay ujejabiso oo saa iskugu walaaqdo ayay siisay xadiid saxiixa weeyaan waxaana laga fahmayaa dadkaasi kugu imaaday ee maarata kusoo booqday inaad qaarkood ziyaado iyo ikraam iyo karaameyn gaar ah inaad siin karto ayaa ayaa xadiidka laga fahmaya ila wax gaal u ahaayo gabadhu ay nabiga aleyh salaatu wasalaam ku karaamaysay buu ahaa nacam baabu man qadama ilaa dayfi qofkii martidiisii u gudbiya oo siiya dacaaman raashin faqaama iska istaaga asaguna yusali isagoo tukanaya intuu cunto udhibayo cun yirahda salaad iskaba galaba xadathana abu macmar qal xadathana cabdlwariثi qal xadathana اljurayriyu qal xadathana abulcalaa bn cabdillahi an nucaym bn kacnabin qaala ataytu abaa dari man u imaaday falam uwaafiqhu ma waafaqin abudar gurigiisaan taan imaaday yaa falam uwaafiq ma ma herin gurigii kama herin isagoo maqan baan imaaday faqultu limraatihi xaaskiisiibaa waxaan ku yihi ayna abudar abudar away qaalad waxay tiri yamtahinu wuu noo soo khidminayaa yamtahinu almihna caaisha radi allahu canha markii nabiga la weydiiyey maxay tiri kaanat fii mihnati ahlihi mihnada waa khidmada yamtahinu ee yakhdimu lana shaquu noo soo qaban oo biyi iyo biyo dhaamin iyo hawlu noogu maqan yahay sayati sayaatika alaan hadduuna imaan markaa iska fadhiiso oo waa fadhiistay fa jalastu lahu asagii baan u fadhiistay oon sugay fajaaa waa yimid abudar wamacahu macahu baciiraan isagoo laba neef oo geela wata qad qadara qad qadara axaduhuma qad qadara uu xiriiriyey axaduhum midkood bicajuzi laakhar midka kale miskiisa iyo seentiisa iyo xar kaga xidhay qidaarku waxaa weeyaan eh, halka hadda ay ka keensteen wey waxa la yidhaha qidaarka qidaarka oo baalka la yihaahdo tareenka la yihahdo tareenka intaas oo baal sankas ku xiday qadaar waxaa laga keenay mushtaqun min huna halkaa laga keensaday oo awrta soo ma arkay shan riti lix riti toban riti ayaa sanka laiskugu xidhiy oo dabada mid midka kale xarigga lagu xidhiy o markaasa hal qof ah ayuu hogaaminayaa taskhiir illahi subxaana fududaynta ilahi fududeeyey marka labadii riti hadee labadaba labada gacmood inti lama wadi karo markaa inti laisku xidho ayuu hal qof ah hor socon qad qadara axadahumaa midkood ayuu xiriiriyey bicajuzi laakar midka kale miskihiisi iyo isantiisi iyo lagu xidhaaye fii cunuqi kuli waaxidin mid kasta luquntiisana minhumaa labada riti kamida qirba sibraar baa saaran oo biyihii bu halkaa luqunta usaaray fa wadacahumaa markaasuu dejiyey uma jaa waa yimid abudar faqultu waxaan idhi buu leeyahay ninkii martidahaa ee la dhihi jiray nucaym binu qacnab qultu waxaan idhi yaa abaadar maa min rajulin min majirin kuntu aan ahay alqaahu midaan la kulmo kaana axaba ilaya aan ka jeclaa luqyan la kulanka minka xaggaada walaa abqaba qof aan ka necbay ilaya ani xaggayga luqyan la kulanka minka xaggaadana ma laha yani rajana waan kaa qabaa khawfna waan kaa qabaa xagga jeceylkana inaan kula kulma aadaan u jeclahay la kulankaadana cabsi baan ka qabaayo dhinaca xun haddaad ila aado dee caro iyo maaratay xumaan ayaan ka qabaa qabaabu ka wadaa qaala wuxuu yihi abu dhar lilahi abuk lilahi waa tacajub ahaan wey lilaahi abuka ilaahay baa iskale aabahaye oo hadal ay dhihi jireen wax makhluuq o dhan ilahay baa iskale lilaahi abuk ilaahay baa aabaha iskalehe wamaa jamaca maxaa kulmiyey haada mutanaqidayn wey waan ku jeclahay waana ku nacmahay fi aanin waaxidin waa dhibi kara see ku dhici kartaa say u kulmi karaan inaad ijeclaato oo qofka ugu jecesha ani aan noqdo haddana qofkaad ugu carabaanta ani aan noqdo qaala wuxuu yihi ibnu qacnabkii inii kuntu waxaan ahaa waadtu kii xabaalay maw'uudatan mid la xabaalay fi ljaahiliyati mawuudada ilma nool gabadh noolba iyadoo nool baan xabaalay hooyada mawuudatu su-ilad waa ku ilaahay leeyahayo gabdhaha ayay ab iyadoo nool bay xabaari jireen jaahiliyada islaamka xoreeyay gabdhaha oo xuquuqdooda banaanka soo dhigay oo difaac adag difaacay oo mar walbao marxalo kasta iyo xaalo kastoo maraysaba islaamkaa difaacay hadday yar tahay oo la dhalo aaba aabihii waalidkii la saaray mas-uuliyadda hadday walaal ay tahay iyo hadday hooyo tahay iyo hadday zawjo tahay intaba mar walbaba muxiidkeeda ayaa mas-uuliyad iyo xil la saaray inii kuntu waadtu mawuudatan ilmo yar baan xabaalay fi ljaahiliyati arhabu waxaan ka baqaayay in laqaytuka in laqiituka haddaan kula kalmo kula kulmo an taquula inaad itirahdo laa tawbata laka toobad malid inaad tiraahdo laa makhraja laka meelaad ku baxsan ma laha cadhadaan ku cadhanayo waa sidaasoo saasaan kaaga cadhays kugu cadhaysnaan ku nacayay saasaan ku nacayay wa kuntu arjuu xagga kalena waxaan rajo ka qabay an taquula inaad itirahdo laka tawba toobaad leedahay wa makraju meel laga baxana waad leedahay oo arrintaasi jidkaad ku badbaadi lahayd waa jirtaa labadaasba rajadaasna waa igu jirtay qaala abu dar wuxuu yihi afil jaahiliyati asabta kala qaado afil jaahiliyati ma xilligii jaahiliyada iyo islaamka intaana soo gelin baad asabta waxaan foosha xun samaysay oo gabadha xabaashay qultu nacam haa buu yihi bas waa baxsatay buu yihi qaala wuxuu yihi cafa allahu camaa salaf ilaahay waa cafiya waa dhaafay camaa salafa wixii tegay oo alislaamu yajubu maa qabla wixii ka horreeyay islaamka waa baabi'inayaa islaamku wuxuu baabi'ini wixii ka horeeyey o dhan oo gaalka gaalnimadiisa heer kasta laga gaadho hadduu soo islaamo islaamnimadaa baabi'inaysa wa qaala liimraatihi markaasu wuxuu ku yidhi xaaskiisii ee guriga joogtay aatinaa bidacaam cunto noo keen buu yihi fa abad markaasay diiday waa diiday uma amarahaa haddana waa ku celiyo waa amro fa abad waa diid cunto keen baan ku yihi abad ayadana diiday xata irtafacat aswaatuhuma sawdkoodi baa kor u kacay martidii ba maqlaaya martidaha buuq bay arrintu noqotay iyo iyo muran muran bay noqotay warkaasuu iseer qabtay abudar oo wuxuu yidhi ihi iwad buu yihi ihidu waa wargurid qof warka laga guraayo ihi waa yahay oo kale wey fa ina kuna idinku haweenka iyada mudaahada ku turay ina kuna laa tacduuna gudbi maysaan a maa qaala rasuullah wuxuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam iyo tilmaantu nabiga inugu sheegay kollay dhaafi maysaan intaas unbaa ku sifaysan tihiin marka waxaan intaa ka badan kuu daba socdo ma laho tilmaantii nabiga alayh salaam uu sheegay ma gudbaysid xun zamba qultu waxaan wamaa qaala rasuulullahi fiihina waa ninkii martidaha rasuulullahi ba hadduu maqlay marti marti oo ma joogto marka xadiiska nabiga iyo cilmigiibu markaba isagoo sii weydiisanaya wamaa qaala rasuulullah oo nabiga muxuu yihi fiihina gabdhaha muxuu nabigu ka sheegay haweenka qaala wuxuu yihi ina almar'ata buu yihi nabiga alayh salaam sifada iyo tilmaanta iyo dabeecada ilahay uu ku abuuray uu sheegay ina almar'ata islaantu ama haweynaydu khuliqat min dilacin baa laga abuuray feedh feedhuna way qallacsan tahay wa inaka adigu in turid haddaad doontuu yihi nabigu an tuqiimahaa inaad toosiso taksiruhaa waa jabin feedh waa laf lafadi laf ma toosin karto way jabi ayadoona haddaad tidhaahdo dabeecadda iyo qallooca waxay doonaysaa inay samaysay mararka qaar ayay diidi waxay rabto inay samayso iyo hadalkaa horkeenaysaa haddii marka aad carooto ood waxbaan toosin tiraahdo meesha burbur baa ka imaan burbur baa ka imaan iyo inay reerkii kala uu burburo wa in tudaariha haddaad iska sabaansabtana tudaariha haddaad iska sabaansabto fa ina fiihaa mar walba waxaa ku sugan awadan qalooc iyo wa bulqatan inaad ku dangaadho bulqa awadan ayadoo oo qalooceedii wata yaad haddana iskaga dangaari ya yaad ku dangaaraysaa awadan qalooc iyo waxaa ku sugnaanaya iyadoo sasabayo oo sasabi iyo haddana qalooceedii iyo wamulqatan haddana dangaada ku dangaadi oo xoogow ay ku yar dhaqaaqi fa wallad gabadhi marka intaas ay maqashay hadday xoogow dee mudaaraadkii baa bilowday hadalkaas iyo xadiidka iyo waxaasoo o dhan ba waa sasabkii wey fa wallad gabadhii jeesatay fa ja waxay keentay bithariidin bay keentay hariidatin thariid bay keentay xoogow kibis iyo maraq laisku daray weeyaane kaanaha iyadoo aad moodo qadaatun aad moodo qadaat qadahu waa nooc shimbiraha kamida ah marka macaankii iyo cunto macaan oo fiican bay keentay ood mooda qadaad shimbiraha hilibka shimbiraha aad bu macaan yihin baa la dhahaa kaanaha qadaad waa nooc shimbiraha kamid oo shimbirta waliba nooca baalka la yihahda fiinka fiin ayaa qadaad la yihahdaa naam man banaa baytan riwaaya soo aroortay baa jirtay walow ka mafxasi qdaad qadaad mabxas qadaad buulki buulkiisa buulka oo shimbirka uu leyahay o kale intaas o kale masaajid ku darsada qadaad markaasaa la yihahda waa kii shaacirka lahaa walowla lmuscijaatu min allayaali lama taraka alqaطa diba almanaami walowla lmuscijaatu min allayaali lama taraka alqata diba almanaami waxaa haad habeen kacay waxa kiciyey baa jira sdhaa yaana waxa argagixinaya haddaysi jiri habeenkii socda shimbirkaas finka ah waaq leh dhawaaqaya jiiq leh haweenka hordada macaankeeda kamuna ordeen naam fa qaala wuxuu yihi abu dar kul cun buu yihi ninkii martidaaba kuleehay walaa ahulanaka yaanan ku cabsi gelinina kula cuni mahay aniga kula cuni mahaye cuntadan adun baa lagu keenay intan yar ee qadaadka aada moodo ee lagu keenay waxbaa cabsanin kulama cunaaye fa inii saa'iman waan soomanahay saas yiri uma qama yusali markaasuu istaagay sagoo salaad tukanaya wata maxalushaahidka wey fajacala yuhadibu rukuuca wuxuu gudagala rukuucdii inuu dadejinayo oo hagaajinayo tahdiibka man tasriic israacna waa la yihahdaa taxsiinna waa la dhaha walaajin uma nfatal isla waa soo gadoomay markuu salaada tukanay waa soo gadoomay faakala cuntadii ninkii martidii ayuu kala cunay haddana faqultu waxaan idhi buu leeyahay ninkii martida waa hadli ina lilahi ina lilahi waa tacajub ahaan ina ilaihi raajicuun maa kuntu akhaafu kama baqaynin an takdibanii inaad been ii sheegto oo been inaad ii sheegto kama baqaynin qaala wuxu lilahi abuk iyada sa kala wey lilahi abuk maa kadabtu been ma sheegin mundu laqiitani intaad ila kulantan isla fadhin wax been ani kuma hadlin qultu waxaa alam tukbirnii anaka saaim ha soo inaad sooman tahay ima sheegin haddana soo kala cunaysa maaha qaala wuxuu balaa waa jirta inii sumtu min hada shahr bishan waxaan ka soomay talaata ayan saddex beri saddex beri hadaa soonto sanadkii oo dhan oo saa ku wado bisha dhorta bishi waad soontay saddex beri hadaa soonto soo maha maalintiiba toban ajir bay leedahay toban maalmood oo soomay ka dhigantay marka waa soonki bishi horta waa ii dhamaatay fa kutiba lii waxaa la ii qoray ajruhu ajirkiisii waxalla liya acaamu cuntadana xalaal bay ii tahay oo soon buu ahaa sunna ahe eh. soon sunna waa la iska afuri karaa marka cuntada xalaal bay ii tahay bu yiri xadiidku xasan weeyaan nacam wallahu aclam wsala allah wasalam ala nabiy